bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay eh, kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni katiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay fasalkii ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatada markay ka badatay ee la dheelmiyey israha iyo micraajkuna uu dhacay ee uu soo laabtay wuxuu bilaabay inuu dadka isu bandhigo qabaa'ilka ee uu yidhaahdo yaa dhulkiisa igeeyo oon dacwada ka faafiya agteeda agtooda si aan markaa ilaahay kalaamkiisa aan dadka u gaarsiiyo ayb <clears throat> marka ilaahay fadiiladaa wuxuu u keydiyey ansaarta aws iyo khasraj ayaa alla uu u keydiyey musanifka marka waxa uu soo yidhi wa kaana mimaa sanaca allaahu liansaarihi wixii alla uu ku sameeyey oo u sameeyey ansaartiisa min alawsi waalkhasraji ahaa annahum kaanuu waxay ahaayeen yasmacuuna inay maqlaayeen min xulafaa'ihim xulafadooda dadka ay xulafada la ahaayeen min yahuudi almadiinati ah ayay waxay ka maqli jireen anna nabiya nebi mabcuuhun lasoo bixiyey anna nebiya nebi mabcuuhun lasoo bixin doono oo lasoo bixinayo fii hada azamani waqtigan <clears throat> nebi lasoo bixin doono waqtigan anna nebiya nebi mabcuuhun ku lasoo bixinayo inuu yahay fii hada zaman waqtigan wayatawacaduunahum way ugu goodin jireen yahuud ansaar bay ugu goodin jireen bihi nebiga idaa xaarabuuhum marka ay la dagaalamayaan wayaquuluuna waxay dhihi jireen innaa sanaqtulukum macahu waanu idinla dili doonaa nebigaa annagoo isaga la socnaan idinka idin dili doonaa qatla caadin wa iram caad iyo iram dilkoodii la baabi'iyo sidii loo halaago kalen idiin halaagaynaa annagoo isaga la soconno wa kaana alansaaru ansaar waxay ahaayeen yaxujuuna albeyta kacbada ayay xajin jireen kamaa kaanat alcarabu taxujuhu carab siday u xajin jirtayba wa ama alyahuudu falaa yahuud iyadu ma xajin jirin yani oo ka wada ansaar iyo nebigaa is arki doono meeshay isku arkayaanna de nebigii makou joogaa ansaarna maka waa aadi jireen yahuud laakiin iyagu nebi maka ma aadi jirin oo caggaa iyo yani xaj ma aadi jirin awalna ansaar war bay qabeeno waxay qabeen in ay yahuud oo cadow ku ahayd baa waxay sheeg sheegi jireen in nebi lasoo bixi doono oo ay raaci doonaan nebigaas iyagoo la jira nebigaana inay eber ka dhigi doonaan falamaa ra'a alansaaru ansaar markay arkeen rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka yadcu nnaasa isagoo dadka ugu yeerayo ilallaahi tacaala alle intii ka yani cibaadada alle isagoo dadka ugu yeerayo wara-ow ay arkeen amaaraati sidqi runta calaamadaheedana calayhi nebiga korkiisa ay ku arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan wallaahi baan ku dhaaranay alladii kii weyaan tawacadakum yahuudu yahuud ay idinkuu goodinaysa bihi isaga idinkuu goodisay falaa yasbiqunnakum yaynan idinkaga hormarin ilayhi nebiga ayaynan idinkaga hormarin yahuud ha iskaga sheeginoo idinka ku bilaababa taageera nacam oo rumeeya oo la heshiiya sidaa heshiis kula gala saabay isdheheen ansaartii <clears throat> fasalkan marka waxuu tusayaa tafsiirka qowluhu tacaala walamaa jaaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqu limaa macahum wa kaanuu min qabli yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum maa carafuu kafaruu bih falacnat ullaahi cala alkaafiriin tafsiirkaa macnihiisa ayuu sheegayaa inuu ahaa yahuud inay dhihi jireen mutaabacada rasuulkan annaga la imaanaynaa annagoo la jirna nebiga ayaan adinka idin dilaynaa ee inaanay ahayn tawasul bijaahi nebiyi nebigiio weli lasoo bixinin jaahiisa inay ku tawasuli jireen sidaa ma aanay ahayn waa kan hadda sidan ibnu kahiir uu sheegaayo waa ku guulguuli jireen way ku bajin jireen ibnu xajarna fatxulbaariga riwaayada saxiixa isagaaba keenay inay dhaheen fanattabicuhu nebi baa la gaaray waqtigiisa fanattabicuhu waan raacaynaa nebigaas fanuqaatilukum waa idinla dagaalamaynaa fanaqtulukum macahu waa idin dilaynaa isaga annagoo la jirno ka yacnii ka qatla caadin wa iram qatla caadin wa iram sidaa ayaa uu tilmaamay marka waxaa meesha yaallo tawasul bijaahi nebiyi maahane waa nebigaan raacayna inta rumaynoon raacnaan idinkoo gaalaa idin dilaynaa ayb <clears throat> sidaa marka u garo ansaartii marka sidaa bay isu sheegeen wa kaana suweyd ibnu saamit marka rasuulkuna dabcan dadkau isku bandhigi jiray bani kinda bani kacab bani xudayfa bani eh, yani bani caamir ibni sacsaca kulli waa isku bandhigay ayb zuhrina waxa uu yidhi mar allaale markuu qolo nebiga isu bandhigo waxay dhihi jireen qowmu rajuli aclamu bihi ninka tolkiis ayaa ku aqoon badan yani ninkaan hadday tolkiisi soo naceen oo ay dagaal kula jiraan ayagaa naga badiyo marka annaga maxaana daba dhigay saasay dhihi jireen qowmu rajuli aclamu bihi marka dhibaatay ku noqdeen quraysh rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayb ilaa dadkii dhammaa kii taageeri lahaa xataa ayagaas dartood ayuu uga taageerada kala kala noqona ayb wa kaana suweyd bnu saamit waxa uu ahaa ninka aquu bani camri bni cawf reer bani camri bni cawf walaalkood buu ahaa nin ka dhashay bani camr bni cawf waa qolada masjidi qubaa deganayd waayo qolada ayuu ahaa min alawsi aws ka mid ah qad qadima makata inuu maka soo galay ayuu ahaa fadacaahu rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama nebigaa u yeeray nebiga ninkaabuu u yeeray falam yubcid ma fogeynin walam yujib mana ajiibin dacwadiibuu u bandhigay ninkaa markii dacwada loo bandhigay mana fogeynin mana ajiibin uma insarafa ila almadiinati madiine ayuu tegey faqutila waa la dilay fii bacdi xuruubihim dagaaladii madiine ka dhex socday oo jaahiliyadii baa lagu dilay wa kaana suweydun haadaa ninkan suweydna wuxuu ahaa ibna khaalati cabdilmualib cabdilmualib habaryartiis ayaa dhashay <clears throat> yacnii cabdilmualib nebiga awowgiis iyo suweydkan ayaa waxay ahaayeen ilma habreed labadii hooyo oo dhalatay uma qadima makata maka ayuu waxaa soo galay abulxaysar anas ibnu raafic ayaa soo galay ninkaa fii fityatin isagoo jamaaco iyo dhallinyaro isagoo la socdo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah. min bani cabdilashhal qoladaa reer bani cabdilashhal la yidhaahdo iyo dhallinyaro qoladaa abuu la soo galay yaqlubuuna alxilfa iyagoo raadinaya marka bahwadaagsi carabtu waxay yaqaaneen intay yimaadaan adba qoladii tiro badan ama xoog ay ku tabaayaan ayaa qolada yar ay xilfi iyo bahwadaag la noqon jireen oo marka ninkii ayaga la dagaalo nin qoladaa la dagaalo kalo noqonaya dagaal markay qoladaas gelaysa waa la gelayaan dhinacna ugama baxsana xilfi ayaa la dhihi jiray waa bahwadaagsi nimankan baa marka madiine ka tegay ayagoo raadinaya qolo ay la bahwadaagaan <clears throat> islaamka waqtigiisii markuu islaamku yimid waa la baabi'iyey oo nabiga sal l slam waxa uu yidhi laa xilfa fi lislaam islaamnimada dhexdeeda bahwadaagsi waa dhammaatay maxaa yeeley inama almu'minuuna ikhwatunaa badashay mu'miniintao dhan waa wada walaalo nooc allaale noocay doonaan ha noqdaan xilfigii iyo bahwadaagsigii halkaa ayay ugu dhammaatay kooxaysi lama ogola marka islaamka dhexdiisa anu koox fulaanan ahay iyo xarako fulaanan ahay iyo koox fulaanan ahay ma la ogola islaamka dhexdiisa in laga dhex sameeyo kooxo waa xaaraam islaamka dhexdiisa ninkii islaamka wax u qabanayo dadkaa muslimiintaee wanaagsan wanaagga ha kula tacaawuno islaamkii marka tacaawun sharciya buu soo reebay kooxaysigii iyo guruubeysigiina bannaanku iska dhigay ayb marka tafaruqa aayado badan baa ilaahay uu ku reebay saad ogsoontihiin ayb <clears throat> iyaga marka intay xilfi iyo baawadaagsi sameeyaan kooxdii ay la ballameen markay arkaan inay ku foorarto intay ka baxaan ayay koox kaloo tiro badan aadi jireen hadba meesha ay qolada tirada maanta dhan gurguuri jireen qoladan bay ka baxayaan kuwan bay gelayan xisbigan bay ka baxayaan xisbigan bay gelayan hadba kii tiro badan oo awood badanoo tugtug roon qur-aanka marka suuratu naxli ilaahay waa ku sheegay walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun bacda hubuutihaa iyo ta kale alla subxaana wa tacaala uu yihi awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allaha calaykum kafiilaa ayb iyo walaa takunuu kalatii naqadat gaslaha min bacdi quwatin ankaata tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min umma ummad inay ummad ka tiro badan tahay darteed ama ay ka awood badan tahay darteed ballanta hauga bixinin haddaad ballanba gasheen <coughs> iyagoo marka xilfi raadinaya ayay yimaadeen fadacaahum rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka wuxuu ugu yeeray ila islaami islaamkiibuu ugu yeeray fa qaala iyaasu bnu mucaadin iyaasu bnu mucaad oo minhum iyaga ka mid ah baa wuxuu yidhi wa kaana shaaban bu aa nin dhallinyaro axadatan ah oo da-diisu yartahay yaa qowmi qowmkayow haadaa kan wallaahi baan ku dhaartaye khayrun wou ka khayr badan yahay mimaa ji'naa lahu waxaan u nimid kan aan u nimid iyo midkaan na loogu yeeray kan baa khayr badan yacnii aan rumayna nebigan taladaabuu soo jeediyey fadarabahu abulxaysar ninkii odaga u ahaa baa garaacay wantaharahu waa hororay oo waa canaantay fasakata nin u ahaa iska aamusay uma lam yatima uma uunan taam noqonin oo uma dhammaystirmin alxilfu bahwadaagsigii fansarafuu ilaa bilaadihim beledkoodii bay u laabteen ila almadiinati madiinay tageen fa yuqaalu waxaa la leeyahay buuri ibnu kahiir ina iyaasa bna mucaadin ninkaa iyaasu bnu mucaadi maata musliman isagoo muslima buu dhintay ayaa la yidhi faslun baycat alcaqabati aluulaa caqabadii hore baycat alcaqaba aluulaa ee alcaqaba athaaniya caqabadii hore uma ina rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama nabiga laqiya cinda alcaqabati caqaba agteeda jamrat alcaqaba agteeda ayuu wuxuu kula kulmay fi lmowsimi sanadii xajka maalmihii xajka la joogay sittata nafarin lix qolo sittata nafaran buu dhigaa sittata nafarin macduudka saddex ilaa iyo sagaal iyo markuu yahay lix iyo xataa tobanka yani waxaa weeyaan waa la idaafeeyaa nafaran iyo tamyiisku wuxuu imaan karaa markay eh, yacni ixdaa cashar marka laga bilaabo ilaa sagaashan iyo sagaal ayaa macduudka markaa waa la nasbiyaa calaa annahu tamyiis inuu yahay tiscatun wa tiscuuna rajulan hadda kan marka sitata nafarin uma ina cinda alcaqabati wuxuu kula kulmay fi lmowsimi mowsimkii sitata nafarin lix min alansaari ansaarta ka mida kullum dhammaantood min alkhasraji bay ahaayeen qoladaa khasraj bay ka dhasheen wahum iyaguna abuu umaamata weeyaan abuu umaama ascad bnu zuraarata bni cudas wa cawfa bnu lxaaris bni rifaaca wa huwa ninkan ibnu cafraa wa raafic bnu malik bni cajlaan wa qudbatu bnu caamir bni xadiida wa cuqbatu bnu caamir bni naabi wa jaabir bnu cabdillaahi bni ri'aab intaas ayuu la kulmay fadacaahum rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu ugu yeeray ila alislaami buu ugu yeeray islaamnimadii fa aslamuu way islaameen lixdaa nin mubaadaratan degdegid ay u degdegayaan ila alkhayri khayrka ay u degdegayaan darteed bay u islaameen uma rajacuu ila almadiinati madiinay u laabteen fadacaw way u yeereen annaasa dadkii bay u yeereen yacnii islaami bay ugu yeereen fa fashal islaamu islaamkii baa faafay fiihaa madiine dhexdeedu ku faafay xataa lam tabqa daarun qoys ilaa aanu baaqi noqonin ayb ilaa meeshaa ilaa uu dhigay ilaa ilaa xataa lam tabqa daarun qoys aanu baaqi ilaa uusan ka noqonin ilaa waqad dakhalaha alislaamu islaamkaa galay guryihii iyo xaafadihii iyo qabaa'ilkii islaamkiibaa dhex galay waxaad dareemaysaa marka lix qofood ayaa magaalo dhan bedelaaya lix qofood ayaa magaaladii wax ka bedelaaya tay nabigii dacwadii ka maqleen iyaguna dadaal galeen waxbay ka bedeleen ummaddii ummadii bani aadamka marka waxaa weyaan haddii ikhlaas iyo waxa uu sheegayo oo calaa basiiratin uu ku hubo haddii uu ilaahay ikhlaaskaas iyo yacni basiiradaas waxay u keenaysaa inuu ummadda wax ka qabto taariikhdana markaa qadiima wa xadiidan waa la arkay dad hal qof oo ummaddan wax ka qabtay diinta marka iyadaa iska barakoonayso iyadaa soconayso dadaal yaray u baahan tahay oo qofka uu naftiisa iyo maalkiisa ka bixiyo bis haddii uu la yimaado waxaa laga yaabaa ummaddan inuu iska fiicnaadaan wiilkii yaraay oo asxaabulukduud qisadooda ku jiray waa ti uu horseed u noqday ummad dhan inay islaamto ummad dhan keligiis wahaakadaa marka eh, qadiiman saasay ahayd haddana yani waa kan waa aragnaa siirada waa ku aragnaa eh, xadiianna sidoo kale dacwadii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahu llahu tacaalaa dacwow meel ka bilaabay khuraafaad iyo shirki iyo yacnii shiddo fara badan ay ka jirtay waa u sabray waana u adkaystay ilaa uu keenay yacnii eh, towxiidkiina uu si fiican ummadda ugu dhex faafiyey jahligii dadka haystay uu ka saaray xataa axkaamtii diinta ee dadku ay ka tageen oo dadka aanay u xukuntami jirin wuxuu keenay in loo xukuntamo xukunkii sharcigii towxiidkii xukunkii dhinac walba cibaadaadkii madraso ilal aana wuxuu sameeyey ta'fiirkeeda iyo raadkeeda caalamka uu ka muuqdo hal ninowna ahayo ogown intaasoo acdaa'ana waa lahay ilal aanana waa leeyahay dadka intaasoo cadow laakiin maxay ka taraan dadku dacwadiis unbaa faafaysay ku qancaan ayb lianna maxaa yeele dacwadiisu waa maxay ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay keliya caabuda wax kaloo aada caabudaan oo xaq lagu caabudaa ma jiro nin saa dhahaayo ninka garbadi kara ma laha ayb si kasta khuraafigu hadduu u cilmi badan yahay ma ka badin karo ayb marka qadiiman wa marka aahaar waaweyn sidaasoo kale yaad arkaysaa mana waktiguna maahan inuu ku ekaa waqtiyadaa keliya ah ninkii dadaalo uu gaarayaa ikhlaas haddii uu la yimaado yani daacadnimo iyo waxa uu sheegayo oo uu cilmi u leeyahay xikmadna uu la imaado nimankan marka waxaa weeyaan guri maanu baaqi noqonin ilaa waqad dakalaha alislaamu islaamkii baa galay falamaa kaana alcaamu lmuqbil falamaa kaana markuu ahaa alcaamu lmuqbilu sanadkii soo socday sanadkii kale sanadkii ay dhacdadaani dhacday kii ku xigay falamaa kaana markii uu ahaa alcaamu lmuqbilu sanadkii ku xigay kaas jaa minhum waxaa ka yimid itnaa cashara rajulan yani khasraj waxaa ka yimaadeen labaiyo toban nin lix bay ahaayeen labaiyo tobanay noqdeen asittau luwal lixdii hore khalaa jaabira bna cabdillaahi bni ri'aab marka laga reebo wa macahum waxaa soo raacay mucaad bnu lxaarif bni rifaaca aquu cawf almutaqadim cawfkii hormaray walaalkiis mucaad wadakwaan bnu qays ibni khalda waqad aqaama dakwaanu ninkaa dakwaanu bnu cabdiqays wuxuu ku nagaaday haadaa kan bimakata maka ayuu ku nagaaday xataa haajara ila almadiinati ilaa markii lasoo hijroonayo dambe uu madiine usoo hijrooday fa yuqaalu marka waxaa la leeyahay inahu isagu muhaajiriyun ansaariyun weeyaan muhaajiri ansaari labada isku yahay ninkan markaa uu soo tego madiine ka yimid oo nebiga u yimid asaga ma laabaninba nebiga unbuu iska agjooga maka u iska joogi dhibaatadii iyo wixii ku safray markii hijrada nebigu uu idmay oo dadka uu yidhi ordaha waxaa la ii idmay meeshii aada u hijroon lahaydee waa madiine baxa waa baxay haddana markuu ka tegey dhulkiisiibuu dib ugu laabtay iyadoo noqotay meel loo hijroodo ninkaa isagaa marka dakwaanu bnu cabdiqays waa muhaajiriyun ansaariyun ayuu isku yahay wa cubaadatu bnu saamit ibni qays saxaabigaa daliilka cubaadat bnu saamit iyo abuu cabdiraxmaan yaziid bnu saclaba fa haaulaa'i kuwaan casharatun toban weeyaan min alkhasraj khasraj ka dhalatay falamaa kaana alcaamu lmuqbil jaaa minhum ansaar waxaa ka yimid marka intaani tobankaan nin yani khasraj waxaa ka timid yani ansaar labayo toban baa ka timid toban khasraj bay ahaayeen fa haaulaa'i kuwaani casharatun toban weeyaan min alkhasraji qoladaa ka dhalatay wa wathnaani labana min alaws bay ka yimaadeen qoladii aws bay ka imaadeen wa humaa abulhaytam maalik bnu tayihaan wa cuwayn bnu saacida ayay ahaayeen labaiy toban waa marka fabaayacuu rasuula allaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulkay la mubaayacoodeen mubaayacada waxaa la yidhaahdaa ballanqaad ballan in la galo balan marka rasuulka dadka soo islaamo way baycay la geli jireen gorgortan gorgortanku waa maxay inay nebiga maqlaan xaalad adag iyo mid fududba markay yacni dhibaataysan yihiin iyo markay dhibaatada ay la-yihiin kulli inay mar walba nebiga adeecaan samci iyo daaca maqal iyo ka dambeyn iyaguna inay qaataan way ku bedeshaan janno baycadu saas iyagiina janna ay qaadanayaan iyagana maxaa laga rabaa daacaa laga rabaarasuulku marka dadka soo islaamo waa la geli jiray bacdahu nabiga kadibna calayhi salaatu wasalaam abuu baa lala galay markuu dhintay cumar mar walba ninka muslimiinta madaxda u ah ayaa baycada lala galaan baycada marka waa baycada caam ha noqoto ama mid khaas ha noqoto baycaad yaryaro marka dadka n kooxaha lala galo waa waxa tafaruqa ummadda u keenaya oo hadday tiraahdo boqolkii qofoodba amiiran samaysanayna aniga amiirkaa lala mubaayacoodo boqol kalena hawadoodu ay nin kale jeclaato ay halkaa kula mubaayacoodaan hal magaalo oo kontan amiir wada joogto islaamku ma qiraya islaamka waxaan ku haynaa annaga safar hadday saddex qof u baxaayaan hal amiir ha samaystaan ayb safar haddii loo baxaayo saddex nin iyo ka badan nin ha yeeshaan amiir laba iyo saddex ma ah say islaamku marka uu ku qirayaa magaalo dad muslimiina wada degan masjid ku wada tukanaayo kanna in meel laga xukumo kana meel kale laga xukumo oo wax ay isku waafaqsan yihiin ay yar tahay dadkaan dhibaato unbaa ku siyaadaysa shar fabaayacuu rasuula allahi sala allahu calayh waalihi wasalama nabiga ayay la mubaayacoodeen labaiyo tobankaa min ka baycati nisaa'i naagaha baycadoodii oo kale yani baycada nebigu ou naagaha la mubaayacooday marka markay ahayd yani sulxulxudaybiye kadib middaa mid lamidou la mubaayacooday kuwa nebiga maalinkaa yani naaguhu inay kuwan ka horreeyeen ma ah laakiin baycatu nisaa qur-aanka lagu yaqaanaa suurat lmumtaxina labiiyo tobankan markaa baycadii haweenkoo kale ayuu nebiga la mubaayacooda waxay ahayd nebigu wuxuu ku yidhi baayicuunii calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum walaa tacsuu fii macruufin baycadii naagihii oo kale waa suuratulmumtaxana ku jirta faman wafaa minkum qofkii idinka idinka mida ka soo baxo baycadaa fa ajruhu cala allah ajrigiisu ilaahay buu korkiisa ahaaday waman asaaba min dalika shay-an qofkii wax ku dhaco oo intaa lasoo sheegay fulin waayo meel ku dhaco oo dunuubtaa dembi ka mida ku dhaco eh, fa cuuqiba fi dunya adduunyada dhexdeeda lagu ciqaabo fa huwa kafaaratun lahu xagkaasi kafaarow u yahay waman asaaba min dalika shay-an qofkii dunuubtan ku dhaco uma satarahu llaahu ilaahay ou u qariyo u caab qariyo fa huwa ila allah shanigiisu ilaahay agtiisu ahaaday in shaaa cafaa canhu wa in shaaa caaqabahu hadduu doono waa cafiya hadduu doonana waa ciqaabaya baycadaanay marka ay la galeen walam yakun umira bilqitaali dagaal lama amrin bacdu weli baycadii baa la galay silaan ayaa baycatu nisaa oo kale ayuu la galay welina lama amrin oo lama farin qitaal iyo dagaal oo dagaalka yacni uu imaan doonaayo waa la fari doonaa <clears throat> laakiin markaa weli lama farin <clears throat> falama insarafuu ila almadiinati labiiyo tobankii nin markay madiine aadeen bacata macahum rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu la diray oo uu raaciyey uu ku daray <clears throat> camra bna ummi maktuum camru bna ummi maktuum ayuu raaciyey oo ku daray camru bna ummi maktuum cabdullahi bna ummi maktuum camarna waa la dhaha cabdullahi waa ninkii indhoolaha ahay adimi nebiga u adimi jiray calayhi salaatu wasalaam <clears throat> ibnu ummi maktuum oo suuratu cabasana kusoo degtay ayuu raaciyey wa muscaba bni cumayrin wa muscaba bna cumeyrin iyo muscab ibni cumeyr cabdullahi bn ummi maktuum iyo muscab ibni cumeyr ayuu ku daray yucallimaani say u baraan man aslama qofkii islaamo oo minhum iyaga ka mid a ah alqur'aana qur'aanka yucallimaani yacnii iyagoo baraayo ama yucallimaani liyucallimaa say u baraan man aslama qofkii islaamay oo minhum kuwan ka mid a alqur'aana qur-aanka say u baraan wa wayadcuwaani ilallaahi dadkana ay alla ugu yeeraan cibaadadiisa labaa lagu daray marka mucallimiin ah waxaad dareemaysaa marka meeshaan <clears throat> dadka hadday soo islaamaan waxay u baahan yihiin in wax la baro cilmiga ahmiyaddiisa laasiyamaa qur-aanka ahmiyadda qur-aanka laasiyamdadkan labaiyo toban nin soo islaamay waaye magaaladoodii bay u laabanayaan labadaa nin baa lagu daray qur-aanka iyo diinta say u baraan waagii horena ninka qur-aanka yaqaanaa wuxuu ahaa nin faqiiha aad xalaasha xaaraantan u garanay ee qur-aan kaliya iskama aynan xifdin jirin iyaga labadaabuu ku daray marka nebiga waa u dhiiba qolo walbaana saasuu yeeli jiray meelma nebiga ugama tegi jirin jahmi maxaa yeelay jaahilnimadu horumar ma leh waxna ma dhis marka ninkii dhallinyaro ah ama wax fahmi karo waa inuu ku dadaalo diinka uu rabo inuu u khidmeeyo ama inuu ka shaqeeyo inuu wax ka fahamsan yahay meelnaba nebiga kuma dhaafin yeman markii nebiga laba nina u diray cali bin abi aalib iyo mucaadi bnu jabal abuu muusana waa ku daray weliba abuu muusa alashcari meel allaale meeshii dacwo ay ka faafto qof dadka diinta bara ay u diri jiray hadda waxaa laga yaabaa muslimiinta hadda haddii la yidhaahdo dhulkii dhammaabaaban idin dhiibay maamula idinka waxaa laga yaabaa inaan tuulo walbo ama degmo walbaa loo heli karin qaari iyo nin faqiiha oo dadka kala saaro kala xukumo bimacna alkelima fiqi u yaqaano inaan loo heli karin oo dadka fiqiga yaqaano ay aada u yaryihiin marka la fiiriyo jacburis lama raban ah, iyo nin iswax ku ciyaaraayo lama raban meel la iska fariisiye ah, laakiin haddii la yidhaha imtixaan ha la qaado tuulo walba ama degmo walbaa qaali iyo qaari bay u baahan tahay dadka tujiyo qaariga waaba laga yaabaa in la yska helhelo ayb waktiyadan walilaahi alxamdu laakiin nin dadka qaali rasmiya u noqdo allahuma sida lagu helo ayb walidaalika marka yacni wax orodka iyo dadaalka ama wax helistu markii ayaad gacanta ku dhigtood wax hesho haddii aad wixii si qaldan u maamushaa kasii dhib badan kana xun marka dadka inay wax bartaan oo ummaddii ay leeyihiin dowraad cilmiga inta loo furo xaqiiqo wax loo baro ay uga fiican tahay madiigala jaahilnimo unbaa la wadayaa diinta islaamka saanay qabtaan waa la leeyahay markaa wuxuu leeyahay labada nin baa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diray fanasalaa calaa abi umaama bay ku degeen agtiisa ascad ibni zuraara ascad ibni zuraara gurigiisay ku degeen wa kaana muscab bnu cumayr muscab wuxuu ahaa yaummuhum waa tujin jirin waqad jamaca bihim yowman maalin ayuu jumcaysiiyey oo jumcadii uu ka bixiyey biarbaciina nafsan afartan qof iyagoo dhan iyagoo afartan ah ayuu maalin jimco khudbo intuu u akriyey salaadii jimcadana ka bixiyey oo intaa nebigu madiine usoo hijroonin waa meesha ay shaaficiyadu ka qaateen yacnii adilada ay qaateen jumcadu inaanay afar afartan ka yar ku ansixaynin iyaga iyo xanaabiladuba meeshaanay ka qaateen shaaficiyada keliya ma qabaan xanaabiladuna waa qabaan <coughs> bacd almadaahibna waxay qabaan labiiyo toban maalikiyada iyo kale ayb abu xaniifana saddex qofood ayuu qabaa saddex maxaa yeelay aqalu ljamci alaaatun waayu yiri jamaacana la shardiyey ayb wali hadda afartan maalintaa inay muscab ibnu cumayr afartan qofood buu jumcada tujiyey soddon iyo sagaal hadday ahaa lahaayeen inuusan tuji lahayn yaa sheegayn afartan iyo maalintaas iswaafaqay maalinta hadday lixdan noqonayd lixdan maa la dhehi lahaa debiil uma ahan alaa kulin masala fiqia waa masalada hadda baabkeeda kuga jirtaaslama calaa yadayhimaa basharun fa aslama calaa yadayhima marka dadka khudbooyinka loo akrinayo laftikeenay dacwada ka mid tahay khudbadu qof cilmi leh aqoon leh marka uu akriyo ummadda maalinkaas jumcada uu wacdiyo wax fiican u sheego aaday kugu fahmayaan sheekh la dhihi jiray abuu cumar almaqdisi oo ibnu qudaamaha muqniga iskale ka yacnii dadkiisa ahaa ee nin saalixa ahaayo cilmi badnaay faqiihna ahaa ayaa dadka qudbo wuxuu ugu mar gaaladu ay qabsadeen dhulkan baytalmaqdis iyo shaam ayagu waxay deganaayeen qaryo la yidhaahdo jumaaciil oo falastiin hadda ka mida ayay deganaan jireen qaryadaas baa marka waxaa qabsaday niman gaalo oo kiristaan ahoo eh, nin la dhihi kuwa la dhihi jiray eh, nimankan yacni asalkoodu faransiiska u ahaabaa qabsadeen ayib marka qarnigii shanaad lixaad meelahaasoo kale yay ahayd marka ayaa ninkan masaajiddii iyo wax walbo iyo dacwadiibaa cadaabis badan la geliyey sheekhan marka abuu cumar jimco ka jimco ayuu dadka u qudbay jiray khudbooyin aad u dhisaayo muhiimna u ayuu jeedin jiray gaalkii marka meeshaa joogay jumaaciil dadka muslimiinta intuu qabto ayuu lugaha ka jari jiray si aynan uga cararin markaasuu beeraha ku fala jiray beerihii buu ku falayaa lugahana waa ka jaraya si usa u cararin qofku halkaasuu fadhiyaa maanta dhan waxbuu falayaa markaasaa la yidhi war meeshaan waxay yidhaahdeen ciidankiisii nin waxaa jooga dadka kaa hadleeyey muxuu sameeyey jimcadow dadka khudbo u akriyaa adou kugu diraa ayb markaasuu wuxuu yidhaha lasoo qabta hala dilo nin dadkii ka agdhowaa ka mid ahaayo isaga uun la shaqshaqay jiro qolooyinkii meesha ahaa ayaa usoo sheegay meeshaan iskaga carar buu yidhi waa lagu dili rabaa waa ka cararay markaasuu wuxuu tegey dimashq ayb halkaasaa marka madrase iyo dacwo fara badan iyo cilmi badan intuu ka bilaabay madrasadii uu aas-aasay waxay soo gaartay kun iyo afar boqol sanadkii hijriga hadda kun afar boqol soddon iyo koowa ilaa iyo kun iyo afar boqol ayay soo gaartay madrasadii berigaas uu aas-aasay culummo aan tiro lahayn kutub aan tiro lahayn yaa lagu allifay iyo awqaaf iyo yacnii dacwo aan mid loo dhiga la arkin ayaa ka xasishay sheekhan cumdatulaxkaamka qoray ayaa ka soo baxay ayb cumdaha sheekh iskale cabdulhani ibn cabdilwaaxid almaqdisi iyo ayb jumcadaasu marka dadka wax uga badbedelayo hadba qofku in wax yar oo dacwa aan la yasin oon la fududaysanin hal qof baa laga yaaba inay ku tarto marka fa aslama calaa yadayhimaa waxaa ku islaamay gacantooda basharun kaiirun dad badan minhum waxaa ka mid ah usayd ibnu xudayr usayd bnu lxudayr wa sacd bnu mucaad raggii waaweynaay oos wa aslama biislaamihimaa labadaa nin ee odayaalkaa waxaa ku islaamay iyaga sababtooda yowmaidin maalintaa jamiicu bani cabdilashhal qabiilkaa reer bani cabdilashhal oo dhan baa ku islaameen markay usayd iyo sacad islaameen alrijaalu walnisaau rag iyo dumarba ila alqusayrin ninkaa mooyaane wahuwa camr bnu thaabit ibni waksh fainahu ta'ahara islaamuhu ninkaaba islaamkiisu waa dib maray ilaa yowmi uxud ilaa maalintii uxud buu isagu maalintaa uxud buu islaamay fa aslama yowmaydin maalintaabuu islaamay wa qaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay qabla an yasjuda lilaahi sajdatan isagoon ilaahay sujuud hal sujuud aan u sujuudin ayuu dhintay marka oo la dilay fa uqbira canhu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nabigaa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi camila qaliilan wa ujira kaiiran camila qaliila ninkan wax yar buu sameeyey uu shaqeeyey ajar badanna waa la siiyey dabcan ninkan macnuhu waxaa weeyaan markuu soo islaamay iyo iyadoo goob dagaal la jooga isheshay salaadna weli lama gaarin oo la tukada markaas waa soo islaamay intaan salaadii soo socotayna la gaarin ayuu dagaalkii galay waa ku dhintay ayb halkaasuu shahiid ku noqday ayb markii nebiga loo sheegay wuxuu yidhi camal yar buu sameeyey ajar badanna waa la siiyey macnuhu maaha salaada inayna waajib ku ahayn ninka jihaadaya ma laga wada ninka jihaadaya salaadda waa laga rabaa ninkan laakiin waktigiisa waktiga uu soo islaamay iyo cibaadadii dagaalkoo markaa taagnayd yaa isku beegmay iyo salaadan waktigeediiba la joogin macnuhu saas wa ee iyadoo salaad lagu leeyahay ayuu iska jihaaday ma ahan ayb salaadda waa la ogyahay xaalatul khowfka sida loo tukada iyo xaalkeedu sida u yahay <clears throat> ninkaa unbaa ka haray qoladaa oo waktigaa islaamay intii kale wayba islaameen ka hor wa kaura alislaamu islaamkiibaa batay bilmadiinati madiine ayuu ku batay dhexdeeda wadahara waana muuqday uma rajaca muscab bnu cumayr baa laabtay ilaa makata maka ayuu u laabtay wa waafaa almawsima mawsuumuu qura waa mawsim wa waafaa wuxuu haleelay uu gaaray almawsima maalmihii xajka almawsima ayuu gaaray dalika alcaam sanadkaas wa wawaafaa almowsima mowsimka waxaa soo haleelay daalika alcaam sanadkaas khalqun kahiirun dad fara badan ayaa soo xajiyey min alansaari kasoo ka xajiyey ansaarta ka mida dad badanoo yani ansaarta ka mida ayaa sanadkaas soo xajiyey min almuslimiina muslimiintii iyo walmushrikiina mushrikiintiiba wa zaciimu lqowmi ansaar marka odaygeeda iyo zaciimkeeda albaraau bnu macruur ayuu ahaa albaraau bnu macruur radia allaahu canhu ayaa madax u ahaa dad badan baa marka ansaar ka soo xajiyey gaalay muslimiin isugu jiro falamaa kaanat leylat lcaqaba leylatulcaqaba markay ahayd athulutu alwalu minha habeenka saddex dalool daloolkiisa hore markay ahayd afar saac meelaha iyo ka hor leylatulcaqabana waa habeenkeena waa habeenka ciiddu soo gelayso leylatulcaqaba waa habeenka sagaalaad inta carfo lasoo istaagay lasoo seexday musdelifa habeenkaas oo ay bishu tobanka tahay waayo leylatulcaqaba ilaa subaxeeda la tuuraa jimratulcaqaba la tuuraayo habeenkaa marka leylatulcaqaba tasallala ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waxaa usoo dusay nebiga waxaa usoo dusay alaaatun wa sabcuuna rajulan toddobaatan iyo saddex nin iyo wamra'ataani laba naagood fa baayacuu rasuulallahi sal ll ly slam nebigay la mubaayacoodeen khufyatan qarsoodi min qowmihim dadkooda ay iska qarinayaan marka wa min kufaari maka gaaladii makana ay iska qarinayaan ilaa ninkii nebiga qoladii nebiga la baayactanto xilligaas quraysh oo qolo weyn ah col bay la noqonaysaa dhibkaasay ka cabsanayaan calaa an yamnacuuhu waxay kula mubaayacoodeen calaa an yamnacuuhu inay ka celinayaan mimaa yamnacuuna minhu waxay ka celinayaan nisaa'ahum naagahooda wa abnaa'ahum ilmahooda wa usurahum iyo yacnii iyo dadkooda waxay ka celinayaan inay markaa ka celiyaan naagihii ilmihii iyo ahalkoodii fakaana awala man baayacahu leylata idin albaraau bnu macruur markaa nabigiibay toddobaatan iyo saddex nin iyo laba naagood oo shan iyo toddobaatan qof ayay nebiga kula mubaayacoodeen iyagoo isqarinaayo dhahayaanna inay nebiga ka celin doonaan wax allaale waxay ka celiyaan naagahooda ilmahooda iyo dadkooda fakaana awala man baayacahu leylata idin albaraau bnu macruur fa kaana albaraau bnu macruur wuxuu ahaa awala man qofkii ugu horreeyo baayacahu la mubaayacooday nabiga leylata idin habeenkaasi wa kaanat lahu lyadu lbaydaau gacantii caddaydna isagaa ku lahaa id akkada alcaqda heshiiska aad buu u adkeeyey wa baadara ileyhi isagaana ku degdegay heshiiskiibuu u degdegay waana adkeeyey weliba marka walidaalika gacan aad u cad ayuu ku lahaa albaraa bnu macruur radia allahu canhu waxadara alcabaasu cabbaasna waa joogay camu rasuulilahi sal alla ly salam nebiga adeerkiis muwafiqan isagoo marka adkaynayo mu'akidan adkaynaya lilbaycati baycada sasee u adkaynayaa baycadana dabcan markaas islaamnimadiisa ma muuqato cabaas laakiin baycada waxuu u adkaynaya waxay tahay wuxuu dhahaya warnimayo haddaadnan difaaci karin wiilkan annaga naga dhashay oo adeer u ahee haddii aad meel cidlaa uga tegi doontaan haddaba iska daaya isagoo markaa rabo inuu arinta arrin culus uga dhigo ayb muwafiqan muakidan marka sidaa ayb haddaba naga ballan qaada hadhow inaydnan meel cidlaa uga dhaqaaqayni sidaa buu dhahayay maca annahu kaana isagoo weliba ahaa bacdu weli markaa calaa diini qowmihi isagoo marka diinta qowmkiisa ku jiroo gaal ah ayuu sidaa lahaa wakhtaara rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ka doortay minhum iyaga xaggooda tilka leylata habeenkaa itnay cashara naqiiban toddobaatan iyo shan qofood u laba iyo toban oday ayuu ka doortay nebiga laba-iyo toban nin odayaala ayuu ka qaatay oo ka xushay waa ka cadadi bani israa'iil nuqabaa'i bani israa'iil oo kale walaqad akhada allaahu miihaaqa banii israa'iila wa bacadnaa minhum itnay cashara naqiiba waqaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaata waataytum azakaata ilaa akhiri laaya labiiyo toban ayuu ka xulay marka nimankaa labiiyo tobankan marka waa maxay nuqabaa nuqabaa maxaa la yidhaahdaa waa oday dhaqameedka naqiibku waa oday dhaqameedka shan iyo toddobaatan qof oo naaga ku jiraan mid walbaa tale lama weydii karan dadkuna intaa waa kasii badanayaan marka dad waxgal ah oo karti leh odayaal ah lagala xisaabtamo dadkan oo haddii nebigu wax uga baahdo iyaga un xiriiro haddii iyagu ay wax raboodaan iyaga ay la soo xiriiraan dadka dadka hadday wax raboodaan labiiyo tobankaa nin inay markaa ay waxu noqdaan marka islaamku saanuu nidaamka u yaqaanay mar curafada iyo dadka dadkan marka luqabadana islaamku waa qariray alimaamu albukhaari kitaabu alaxkaam wuxuu leeyahay baabun fi lcurafaa'i baabu wuxuu ka dhigay oday dhaqameedyada fi lcurafaa'i wuxuu keenay marka xadiidkii dheeraa dagaalkii xunayn qaswatu xunayn markii qoladii hawaasin la jebiyey oo ilmihii naagihii xoolihii kulli laga qabtay nebigana gallad bay ku lahaayeenoo dabcan xaliimatu sacdiye oo nuujisaybaa iyaga ka dhalatay nebigay u yimaadeen ayagoo baryootamaya oo dhahaya wax unhana loo celiyo waa towbad keennay eh. nebigana waa qaydiyey wixii la qaydin lahaa markaasuu yidhi dadkaan idiin weydiinayaa laba mid doorta ama xoolaha doorta ama dadka doorta dad iyo xoolo isku mid maahane dadkaan dooranay een dadkeenna un hanala siiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkiibu marka wuxuu ku yidhi war qofkii aan wax siiyeyow nimankaabaa ii yimaadeen xil bay igu leeyihiin yaa ii soo celinaayo yacni ma ii soo celinaysaan dadkii aan idiin qaybiyey addoommada aan idinkaga dhigin aan iyaga u celiyan u hibeeyey markaasay yidhaahdeen rasuulka markaa wuxuu bixiyey qolo walba odaygeedii ayuu gaar u bixiyey markaasuu yidhi ordaha dadkan aniga ma ogi qalbigoodu inuu usan yahay sidaane nin walbow qabiilkaaga iyo dadkaaga inta u tegtid bal ka soo xaqiijiyo ka soo hubi iyagaasuu u diray odayaalkiibaa marka u keenay raalli aan ka noqonay dheh nebigu wuxuu yidhi ninkii aan raalli ka ahayn xataa ha isii deyniyo dagaalka damboo soo socdo addoommada laga helo halkii booskeeda waxaan isu gudayaa toban hal nin qofkan ka qaatay toban baan siinayaa ii yeela uu sidaa way siiyeen marka xadiidkaasuu bukhaari u keenay isagoo kala dan leh nebigu inuu sugay uu taqriiriyey oday dhaqameedku oday dhaqameedku marka haddii uu wanaagsan yahay oo hadda yacnii dabcan faasiq ounan ahaynoo dad cadli iyo wax ku sugan ay yahay in lala shaqeeyo oo isaga dadkiisa loo diro wax wanaagsan iyo dadka deegaankooda in laga tixgeliyo oo deegaankooda odayaalkooda in laga tixgeliyo oo wax laga dhaho oo talada la rabo iyo waxa la samaynayo loo sheego iyo maxaan ka yeelnaa layidhaha rasuulku weligiisaasu ah ayb walidaalika isagoo qaadanaya washaawirhum fi lamri fa idaa xasamta fatawakal cala allah ayb dagaalkii beder markuu nebiga gelaayey waa kii uu yidhi ashiiruu ilaya ayuha nnaas ansaar waxay dhaheen kaannaka inaad annaga noo jeedi awal heshiis waxaan ku ahayn qofkii kugu soo weerara madiina inaan kaa celinno laakiin maadaama hadda la baxaayo oo talada awal aynan ku jirin ayaa nebigu wuxuu damcay inuu iyaga marka qalbigooda wanaajiyo talo waa la tashtay bani aadamka haddii lala tashto qalbigiisa waa lagu wanaajiyaa talada haddaan lala tashaninna waa kaa kala yaaca fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadlan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik saxaabadii dadku u khayrka badnaa baa laleeyahy haddaadan la tashan haddii aadan u jilicsanaa lahayn waa kaa carari lahaayeen adiga nebi maxamed xataa waa lagaa carari lahaa laakiin ilaahay naxariistiisii baad ugu jilicsanaatay maxaad yeelaysaa washaawirhum fi lmri arrinta dadka aada rabto inay kula shaqeeyaan kala ka geli go-aan haddii dad yar ay intay meel ku gaaraan dadkiina laga raba kaalmo iyagiina aan wax talaa laga gelinaynin dadku waa ku dhibsanaya hadday ku dhibsadaanna adaa isu keeneen dariiqi rasuulkana sidaa ma aha calayhi salaatu wasalaam inkastoo dadka kaaba qabiilada ah ama oday dhaqameedyadu haddana ay qaalib ay ka tahay waxaa ku badan oo qaalib ku ah isdabamarsiinta iyo xumaanta xadiid abu daawuud oo warinayaa wuxuu leeyahay alcurafaau fi nnaar oday dhaqameedyadu iyo curafadu naartay ku jiraan waa ahlu naar macnaheedu waa maxay isdaba wareegooda badan ayagoo nebigu uu sidaa yiri ayuu haddana la tusha jiray haddii xoole uu bixinayo waa u badin jiray waa la tashan jiray maxaa yeele maslaxada ku dhumaysaa badan waana jireen dad oday dhaqameedo aada u wanaagsanaana waa jiri jireen markaa wuxuu yidhi wakhtaara rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam minkum minhum tilka leylata tnay cashara naqiiban buu doortay wahum ascad bnu zuraarati bni cudas wa sacd bnu rabiic bni camrin wa cabdullaahi bnu rawaaxata bni imri ilqays waraafic bnu malik bni اlcajlaan wاlbaraa bnu macruur bni skr bni khansa wacabdullaahi bni camr bni xaraam jaabir aabihiis wa huwa waalidu jaabirin jaabir aabihi weeyaan wa kaana qad aslama tilka leyla habeenkaabuu islaamay radia allaahu canhu wa sacd bnu cubaadata bni duleyn wa sayid اlkhasraj wاlmundir bni camr bni khunays wa cubaadatu bnu saamit intaa ayuu doortay fa haaulaai tiscatun weeyaan min alkhasraj sagaal reer khasraji ahay iyagaa ka badnaa awel dabcan waa ka tiro badnaayeen wa min alawsi awsna alaaatun buu ka xushay wa hum usayd bnu lxudayr bni simaak wa sacdu bnu khaytamata bni alxaarif wa rifaacatu bni cabdilmundir bni zubayr wa qiila bal abulhaytam bni tayihaan makaanahu uma annaasu bacdahum ayb uma intaa kadib annaasu bacdahum annaasu dadka bacdahum iyaga gadaashooday ahaanayaan labiiy tobankaa waxaa weye horjoogayaal dadkuna gadaashooday ahaanayaan iyagay ka dambaynayaan labiiyo tobankaa ayuu marka wuxuu ka dhigtay nuqabo u ka dhigtay sagaal khasraja iyo saddex ows walmarataani labadii naagood toddobaatan iyo shan qof bay ahaayeene toddobaatii saddex nin iyo laba naagay ahaayeene labada naag magacood marka walmarataani labada naagood humaa waxaa weyaan iyagu waxay ahaayeen ummu camaarata ummu camaara ummu cumaara nusaybata binti kacb bni camrin allatii qatala musaylamatu ou dilay ibnahaa wiilkeeda xabiib ibnu zayd ibni caasim ibni kacbin ou dilay ummu cumaara waa midood ummu cumaaraha wiilkeeda musaylama dilay intou qabtay ayuu yidhi atashhadu anna muxamadan rasuuluullah ma qiraysaa inuu nebi maxamed rasuul ilaahi yahay qaala nacam buu yidhi ha atashhadu annii rasuuluullah anna inaan rasuul allahi ma ii qiraysaa maya buu yidhi abadan waa ku dilayaa buu yidhi marka idil buu yidhi haddaad rabto faqaacahu araban araban xubin xubinu u googooyey xubin xubin ayuu u jarjaray marka dadka mowqifka wanaagsan leh mar walbo dadka waa lagu tilmaamaa haweeneydan hadda waxaa lagu tilmaamay wiilkeedii wa asmaau bintu camr bni cadiy bni naabi ayb labadaa naagood bay ahaayeen falamaa tamat haadihi lbaycatu baycadan markay dhammaystirantay istadanuu rasuula allahi sal l slam nebiga ayay ka idin dalbadeen an yamiiluu inay weeraraan calaa ahli alcaqaba dadka caqaba jooga markaas inay weeraraan buu amray ayay nebiga ka qaateen waxay ogaadeen kolnaba dagaal inaysa ishuraynin a nimankan aan gallay dheheen falam ya'dan lahu fii daalika nebigu uma uusan idmin arrintaan maala calayhi waa weeraray baa xoogaa marka xamaasad baa qabatay waxay is yidhaahdeen nimankan gaalada meesha joogay nebiga sidaan u dhibayo wax ka nuqsaameen rasuulkii marka waa ka reebay sababto ah weli jihaad laysma isma farin midda kale haddii ay hadda gaadaan oy dilaan waxaa laga yaabaa baycadii markaas bilaabmaysay iyo taageeradii markaas cusbayd oo bislayd inay kulli wada daadato waxaa a markii xudayfa radia allahu canhu gaswat lkhandaq nebigu uu yihi ordoo kac soo sahmi waa baxay waa soo sahmiyey abuu sufyaan buu aayan u dhowaaday oo yani ciidankiibu inta dhex galay gaaladii ayuu akhbaartoodii soo ogaanayay abuu sufyaan oo waxaan arkay buu yidhi markaa dhaxanta jirta darteed dab kulaalaayo haddaan doono maalinkaas waxa uu yidhi waa dili kari abuu sufyaanna bimathaabati gaalada ninkii hogaaminayo aha markaas ninkii gaalada hogaaminayay inuu dilo waa jeclaa xudayfa laakiin nebigaa yidhi waxaa samaynayna maxaa hal nin oo lagu dilo meeshaas macno weyn u samayn maysan waxaa laga yaabaa inay shidooyin tiro badan abuurto marka waa laga celiyey akhbaarta un noo keen akhbaartaa muhiim noo ah marka saasuu leeyahy rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayb waxaa dhici karta marka mar walbo dilku inuusan ahayn yani markaa cilaaj inuusan ahayn iyadoo la ogol dagaalka marka lagu jiro gaalada in la laayo oo la dilo haddana waxaa la fiirinayaa dilkoodu sida uu u fiican yahay hadba mar walbood gaal aragta un iska dil shardi ma ahan haddii sidaa la yeeli lahaa nimankan hadda haddii la dhihi lahaa ordaha weerara waaba laga tiro badnaa meesha waxaa jooga dhan waa mushrikiin rasuulka iyo toddobaatan iyo dhowrkan iyo wax yaroo isqarinayo meesha joogta ayb bal adina bacdaha lilmuslimiina xaal markaas kabacdi ayuu nebiga muslimiinta u idmay min ahli makata reer mako fil buu u idmay hijro ilalmadiinati madiina loo hijroodo u idmay markaa kadib fa baadara annaasu dadkii way degdegeen ilaa daalika arrinkaabay u degdegeen hijradaa marka kacawa marka wuxuu yidhi dhul hadda la helay madiino aado hala hijroodo hijradana waxay ku timid riyo uu nebigu riyooday uu yidhi waxaa lay tusay uriitu daara hijratikum degmada aada u hijroon doontaan ayaa anii riyo laygu tusay geedo timir bay leedahay labadeeda laab geedo timira ayay leedahay abubakar markiiba waa fahmay madiine inay tahay meesha dadkiina dabcan way garteen in madiine loo socdo ilaa iyadaa timir badnayde markaa nebigu sidaa markuu yidhi waa u idmay dadka wixii markaa maka lagu daciifsanayay inay iska tagaan ay aadaan halkaa iyo madiine isaga laakiin weli looma idmin fakaana awala man kharaja qofkii ugu horeeyey oo baxay ila lmadiinati u baxay min ahli makata reer mako abuu salamata bnu cabdilasad buu ahaa abuu salama ugu horreeyey nin hijroodo xagga aada abuu salama waa zawju ummi salama ummu salama ninkeedii buu ahaa intaan nebiga guursanin ninkii qabi jiray ka dhintay huwa isaga iyo wamra'atuhu xaaskiisa umu salamo ahayd umu salama labadooduna hijratu xabashana waa tageen ogow laba hijiray sameeyeen hijratu xabasha iyo alhijra ila almadiina faxtubisat duunahu umu salama waa la celiyey isaga sokadii isagii waa fakaday umu salama la waa la celiyey waa laga xabisay wa municat sanatan hal sano ayaa laga celiyey min alixaaqi bihi inay haleesho ay ka daba tagto waxiila baynahaa wa bayna waladihaa iyada iyo ilmaheediina waa la kala dhexgalay oo gaaladii baa kala dhexgaleen uma kharajat bacda sanati sanad kadib bay baxday biwaladihaa ilmaheediibay ila lmadiinati la aaday wa shayacahaa cumaan bnu abi alxa cumaan bnu abi alxana sii sagootiyey wa yuqaalu waxaa la yidhahda ina abaa salamata abuu salama haajara qabla alcaqabati alakhiira caqabadii dambe ka hor ayuu tegay ou hijrooday allaahu aclamu buuyi marka masale marka hijrada waxaa ku jirta masale fiqhiga iyada waxay tahay naagta umusalama iyo ninkeeda daala kala reebay ninkii madiina tegii iyadana sanad kadib bay baxday naagtu marka ay diinteeda la cararayso oo ay gaalo kala cararayso ay gaalo ka baxsanayso ilaa ilaa maxram waa inuu la socdaa maa laleeyahay maxram miyaa loo shardinaa maya daruuro waay xaaladaa marka waa dhacaysaa maxramnimada maxram uma kasab ah walidaalika naagihii muhaajiraadka ahay badankood ama in badanoo kamida keligooday madiine soo galeen iyagoo cararayo diintooda la dhuumanaya marka naagtu biduuni maxram inay safarta lama ogola laakiin xaaladan waa la ogol yahay culammadoo dhan waa ogol yihiin ile maxaa yeelay fitnada maxram laantii looga baqaayo iyo midda hadday ku baaqi noqoto gaalada kala weyn taasuu islaamku feeranayaa ayb si kale laakiin ma loo ogola biduuni daruura naagtu inay iska safar aado biduuni maxram ma wanaagsan naagaha soomaalida marka wax ka safar badan ma leh nimanka iyo naagaha naagaha safar badan isleedahay wax maxram watana ma leh xataa ayagoo wadaadda ayagoo wadaado oo jilbaabka jiidaayo yacni waxaa weeyaan wejigoodu daboolan yahay yaad arkaysaa qaarad ka qaarad way qaaradka qaaraday u kala gooshayaan oo rubama waa tahriibayaan iyadoo sidaas wax ka indha adag male naagta soomaalida marka ilaahay inta ka cabsadaan inay iska daayaan naagaha nacam oo aynan maxram la-aan safrin nimankuna ilaahay ha ka cabsadeenoo naagahooda biduuni maxrami aysan dirin adiga raaco aad la tag nimanka qaarkood dhibaata ayagana ka haysato warkaale isafaraan rabaa meeshaan ii wad waalidkaygan soo fiirina meeshaa jooga kaale ila safar maxram la-aan ma raba inaan safreen lacag ma hayna soco buu leeyahay isagoo lacagtii markaa dhaliilaayo ayuu naagtii jidkaas kusii dayna rubabaa jidka in dhibaato ka dhacdo hataa haddaynan dhibaato dhicin isagu waa dembaabayaan so hadduu awoodo waa dambaabaan <clears throat> marka xaalaad un daruuro a ah maahane oo dad ahlucilmiga si khaasa loo su-aalay maahane xukunka guud saas waa naag inaynan safrin biduuni maxram fasaad badan baa ka imaaday arrintaa iyadaa ilaahay ha uga cabsadaan naaguhu safarkaa adoo iyadoo ku jirta hadday dhimato iyadoo dambaawdayba ay dhimanaysaa khaatimo xumo waa ha ogaada ila macsi bay ku dhex jirtaa macsi qofkii isagoo ku dhex jira dhinto khaatumadiisa khataray ku jirtaa waa yaryihiin ummadaha muslimiinta naag keligeed isa socokan dadka kale muslimiinta naag iyada keligeed socoto waa lalayahay naadir jiddan naag walba ninkeedaa la socda ama abaheed unbaa la socda laakiin naag keligeed iska socoto annagaa nalaga haaya xijaabkiina soomaalida waa isaga fiican yihiin banaanadaas marka la joogo oo dadka kale waa uga fiican yihiin walxaqu yuqaal laakiin xijaab meel walba iska maraayo xijaabku hadduu meel walba sidaa waa wax aada loola yaabo halkan laftirkeeda saasay ku yihiin safarada gudaha marka awaanta ilaahay inay ka cabsadaan guduuna maxaba aanay safrin saasaan markaan leenahay uma kharaja nimankuna inay ilaahay ka cabsadaan oo naagahooda ay u suuro geliyaan inay waajibkaas gutaan uma kharaja annaasu dadkiibaa baxay arsaalan ayaga oo yacni kooxa kooxa ah oo kooxba koox ay ka dambayso yatabicu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ou raacayo faslun hijratu rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam walam yabqa bimakata maka kuma harin min almuslimiina muslimiinta ilaa rasuulullahi sal l slam nebiga maahane iyo wa abuu bakrin iyo wa caliyun radia allaahu canhum canhumaa aqaamaa way joogeen cali iyo eh, abuu biamrihi nabiga amarkiisay ku joogeen lahumaa ou labadooda amray labadiina jooga buu yii suga idinku rasuulkii abubakar iyo cali baa hareen ayb abubakar dabcan nebigiibauma soo raaci doonaa calina waa ka yar dambeeyey sababta uga dambeeyna waxa ahayd deynta iyo wixii ballamo ah iyo inuu ka soo gudo ayb bal fiir rasuulka ammaanadiisa calayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshoo nafta u keenay ayaa uu gudayaa deyntii iyo wixii iyo ballamadii iyo ay ku lahaayeen cali buu ku reebay mas-uul uga dhigay iga gudbuyin waxaan nimankan awalba aniga waa idhibaayeen waxooda waa iska xadaa ma dhihin dadka qaarkood waxaa weyaan waxaan islaazim islaazimaynin bay islaaziminaya ninkan waa gaal cadow buu igu yahay see yeelayaa de intii ilaahay kuu baneeyey isticmaal intaasaa kugu filan agnadaad yacni tiraadid waa xadaya waa khiyaanaya oo yacnii jeebkiisa wixii ku jira waa ka siibaya waa ka xadaya yani dadka qaarkood say u banaystaan oo kale ma wanaagsan sariqadu wax fiican maaha hadday bannaan tahay rasuulkaa yeeli lahay dadkii uu cadowga dadkii cadowga ku ahaa maalkoodii ayuu dhiibayaa iska gudaan maxaa hadduu maalkii la taga maxaa la dhahaa waa cararayo maalkeennii buu la cararay ceebtaasaa meel oollaysa see marka dacweye looga aqbala hadhow marka ninka daaciga inuu ilaaliyo sharafta islaamka inuu ilaaliyo oo dadku diinta uusan fidno ku noqonin marka sidaasuu calina uga tegey kutub siira saasay sheegayaan aqaamaa biamrihi lahumaa bay ku nagaadeen wa ilaa man ictaqalahu lmushrikuuna iyo dadkii ay mushrikiintu xirteen kurhan yanii iyagoo nacaya ay markaa xirteen kasab ama dirqi ay ku xirteen diri iyo ikraah dadkii ay muslimiin gaaladu ay ku xabisteen oo muslimiinta mooyaane cid kale hortay ma jirin waqad acadda abuu bakrin radia allaahu canhu abuu wuxuu diyaariyey jahaazahu diyaargarowgiisii wa jahaaza rasuulilahi sal l slam iyo nebiga wuxuu ku diyaargaroobi lahaa abuu bakar marka waa nin caqli badan aadna u khayr badan wuxuu sii diyaariyeyba nebiga rakuubkii uu fuuli lahaa iyo asagakii uu fuuli lahaa muntadiran isagoo sugaya mataa yadanu mataa ya'danu allaahu casa wajalla goormu u idmayaa <clears throat> goorta uu u idmaya alla lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi waalihi wasalama fi lkhuruuji bixitaan <clears throat> falamaa kaanat markay ahayd leylatu falamaa kaanat markay ahayd leylatu hama almushrikuuna habeenkii ay mushrikiintu hamiyeen bilfatki inay gaadnimo u dilaan birasuulillahi sal l salam mushrikiintii baa waxay hamiyeen inay nebiga si gaadma u dilaan ayb gaadmo inay u dilaan iktiyaalaan ayay damceen aa markii markaa shirki uu ibliis ka soo qeyb galay isagoo iska dhigaayo nin ka mida reer najdi isagoo iska dhigayo soo galay markaasuu yidhi haye waxaad yeeshaan anaa taa abujahal taladiisa waa tuu raaca oo qaar ay yidhaahdeen dadkii qaar waxayna waa xabisayna qaar waxay yidhaahdeen waa iska dhoofinaynaa meel kalean aan ugu musaafurinaynaa abujahal baa marka wuxuu yidhi toban wiil oo toban qabiil ka dhalatay ayaan seefo u dhiibaynaa markuu soo baxo hal nabar ha ku dhuftaan hal yani jeer ha ku dhuftaan hadday marka reer beni haashim iswaalaan diyaa la siinaa baa laleeyahy diyadooduna tobankaa qabiil baa isla dhiibayaan isna waa ka raaxaysanaynaa taladaas qaabka daranoo shaydaaniga abuu soo jeediyey markaasuu ku raacay ibliis ayb sidii baa marka la yeelay guriga rasuulka ay hor fariistay ayaa lagu darbay tobankii wiil say hal mar ugu dhuftaan habeenkaa marka oo mushrikiintu ay nebiga inay ikhtiyaalaad ay hamiyeen wa arsaduu ay darbeen oy diyaariyeen cala albaabi albaabka ay ku diyaariyeen aqwaaman qolo idaa kharaja hadduu soo baxo calayhim nebiga korkooda uu ku soo baxo qataluuhu inay dilaan falamaa kharaja calayhim markuu ku soo baxay lam yarahu minhum axadun qofna ma aanu arkin waqad jaa fii xadiidin xadiid waxaa ku timid waqad jaaa fii xadiiin xadiid waxaa ku timid annahu darra inuu ku shubay calaa ra'si kulli waaxidin mid kastaa madaxiisa oo minhum iyaga ka mida turaaban inuu ku shubay ciid ciid intuu soo qaatay mid walba madax uga shubay saas ayaa la wariyey buu yidhi oo xadiid ku timid uma khalusa ilaa beyti abi bakrin buu u baxay uma khalusa nebiga wuxuu u yanii uu kaga fakaday oo u fakaday ilaa beyti abi bakrin abi bakr gurigiisa radia allaahu canhu fakharajaa min khawkatin bariishad bay ka baxeen fii daari abi bakrin abi bakr gurigooda gurigiisa ku taallay leylan xilli habeen ah waqad ista'jaraa waxay ijaarteen cabdullaahi bna urayqid cabdullahi bna urayqid nin la dhihi jiray oo min bani diili cabdullahi bna urayqid addiili ayay ijaarteen marka lacagii wax siiyeen alaabtoodii iyo gaadiidkoodiina asay u dhiibteen wa kaana ninkaa wuxuu ahaa haadiyan mid dadka toosiyo jidadka ay ku toosin yaqaan khiriitan oo aada wadooyinka u kala yaqaan buu ahaa maahiran oo aada ugu xeeldheer bidalaalati tusidda ilaa ardilmadiinati jidka madiina loo maro nin aada dad u tusid badan buu ahaa wa aaminaahu way aamineen calaa daalika arrinkaa way u aamineen maca annahu isagoo kaana ahaa calaa diini qowmihi isagoo gaal ahaa markaa weliba way aamineen rasuulka caleyh isalaatu wasalaam markaasoo kale dabcan qof muslima adeegsigiisu waa adag yahay iyo muslimka isagaaba baqayeen marka gaaladiiba waxay ka dhex fiiriyeen nin iska nin la aamini kara ah ra'yigiisana hadda nebiga cadowtooyo muuqato xoog badan aan u qabin oo ay isleeyihiin ninkan nin ballan leh ummaddii meel degan lagama waayo un qofkun si uu si sharaf uleh lagama waayo si uun sharaf uleh kulligood marka bimansilatin waaxida ma ahan dadkan ayb bacdi alculamaa baa meeshan marka waxay ka qaataan in gaalka la kaalmaysan karo laakiin mataa waay goorma waay waa haddii waa haddii ra'yiga uu muslimiinta ka qabo aan xumayn koo muhimadda loo kaalmaysanayana ay tahay gaalo kale labo isaga shartiisana laga aamin yahay oo muslimku uu xoog badan yahay hal gaalo ama laba gaalo adiga adeegsato dhib ma laha ood adiga ka awood badan tahay soo ma garani laakiin midkan hadda dadka muslimiinta yani waayani bilaadan islaamka wax ka jiro waxaa weeyaan gaalku isagaa adeegsada dadkan ee iyagu ma adeegsadaan xaqiiqada jirta saas wa maxaa yeele gaalka saa lacagtaasaa iska leh ninka madaxdaasaa soo dhiso ciidanka isagaa masruufayo marka maadaa xukuma ninkaamsasaa ku xukuma lama soo daliisho kara marka qisadan iyo kale iyo iyo in duduub loo yiraa gaal waa la kaalmaysan karaa iyo may shuruudii baa maqan lagu kaalmaysan lahaa maxaa maqangaalka isagii xukunkiisii baa fulayeen walidaalika marka masaladan marka saddexdaa shardi la helo yay bannaan tahay isaga shartiisa waa in laga aamin yahay ko isaga laftirkiisa waa inaan cadowtooyo daran iyo lagu aqoonin markaa oo danniga dadka muslimiintu ay isleeyihiin ninkan saad idinku rabtaano ku shaqayn karaa ay isleeyihiin soo ma garani <coughs> waxa loo kaalmaysanaano inuu gaalka laha waad marka gaal muslimaan u kaalmaysana dhahdo ka waramo muslim iyagu hadday isdagaalayaan iyagaa laga rabaa inay heshiiyaan oo dagaalka joojiyaan laakiin koox hadday intay tagta gaalo soo wadato muslim kale soo wadato khatar waay arrinkaanninkaabay marka wakaana haadiyan khiriitan maahiran bidalaalati ilaa ardi almadiinati waaminaahu calaa daalika arrinkaabay ku aamineen maca annahu kaana calaa diini qowmihi isagoo qoomkiisa diintooda ku sugnaa ayb wasallama ileyhi waxay u dhiibeen raaxilatayhimaa labadoodii gaadiid ayay u dhiibteen wa waacadaahu waxayna kula ballameen kaara thawr godka thawr laydhaha bacda alaain saddex habeen kadib halkaa noogu imaam bay dhaheen waa nin sir la siiyey ogow laakiin kolle sibay u aamineen wax kaloo la sameeyaan oo kale ma aynan jiri karin falamaa xasalaa ila algaari markay godkii heleen oy galeen cama allaahu calaa qurayshin ilaahay quraysh waa ka indha tiray khabarahumaa iyaga khabarkooda abubakar iyo nebiga abubakar khabarkoodii alla quraysh waa ka indhatiray falam yadruu ma aynan ogaanin ayna dahabaa meesha ay aadeen xagga ay aadeen marka qisadii hijiradii iyo wadayaa halkaan joojinayna insha allahu tacala wabilahi towfiiq sal اllah waslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsabi slm